waxaan rabnaa waxaan gaar ahaan ku dhex jirnay cadfu nasaaq uma ayaan soo gaarnay wa uma uma weeye litartiibi tartiib xaala ay u sugnaatay iyo wa taraaqi dibdhac uma aa ka mid a xuruful cadafkii waxay faa-iideydaa saddex macno ishraaq waa tashriik waa faa-ideydaa tashriik fi lxukmi oo macduufka iyo macduufu calayhiga xukunka way wadaagayaan oo iyadaa wadaagsiine way wadaajineen xukunka macduufka iyo macduufu calayhiga haddii la yidhaahdo jaa-a yimid uma camrun aa yimid zayd iyo camar waxaa ka dhaxeeya inay labaduba yimaadeen maa jaa-a zaydun uma camrun haddii la yidhahdana nafyigaasaa ka dhaxeeya marka tashriik fi lxukmi way wadaajineen waxay kaloo wadaajineen tartiib oo ah macduufu calayhiga xukunka ku hormaraa macduufkuna kadib ayuu xukunka ku sifooba waxay kaloo faa'iideynaydaa taraakhi oo ah xukunka macduufu calayhiga ku hormaraa muddo ayaa la sugaa kadibaa macduufka xukunka uu ku sifooba saddexdaas macnay faa'ideynaydaa tashriiq tartiib taraakhi wa uma uma weeye litartiibi tartiib xaalay usugnaatay iyo wa taraqi dibdhac sharax idaa qiila haddii la yidhahdo jaa-a zaydun zaydaa yimid uma camrun kadibna camaraa yimid famacnaahu qowlkaas macnihiisa ana majii'a camrin camari maatinkiisu waqaca wuxuu dhacay bacda majii'i zaydin zaydi maatinkiisa ka gadaal taas waa tartiibka macnaheedii imaatinka camar wuxuu dhacay imaatinka zayd ka gadaal taas waa tartiibka macnihiisii bimuhlatin maca muhlatin sugid ayadoo la jirto taasuna waa taraakigii taraakigii macnihiis wey muhladu oo mudda udhexayda wey fa hiya humadu mufiidatu waxay faaidayna aydan noqoshe ilaa fadaa saddex faaidaduu soo yiri aydan saas u leeyahy fa hiya humadii mufiidatu waa mid faa'idaynayda aydan noqoshe lihalaaثati umuurin saddex arrimood atashriiki wadaajin fi lxukmi xukunka la wadaajiyo oo macduufka iyo macduuf caleyga xukunka la wadaajina walam unabih ma aanan baraarujin calayhi macnahaas liwuduuxi liajli wuduuxii caddaanshadiisa uu iska cadyahay darteed aanan u wadaajin iyo macnaha labaadoo awa tartiibi tartiib iyo macnaha saddexaadoo awa taraakhi taraakhi saddex macnay faa'idaydaan fa amaa qowlu ilaahi qowlkiisa tacaala ilaa waa sare ilaah uu yidhi walaqad khalaqnaakum wallaahi qad xaqiiqe khalaqnaakum waa inin abuurnay uma sawarnaakum kadibna waa inin suuraynay uma qulnaa waxaan ku nidhi lilmalaa'ikati isjuduu kadib malaa'igti aan ku nidhi sujuuda marka fiiri hadda haddii la yidhahdo humada waxay faa-iidaydaa tartiib oo waxaa xukunka ku horeynaya macduufu calayhiga waxaana ku dambaynaya macduufka khalaqnaakum idinkaanin abuurnay u egta uma sawarnaakum kadibna waa idin suurayno qaabkaanad u egtiinaan idin ekaysayno markaan idin abuurnoo idin suuraynay ka gadaal kadib oo weliba muddo ka dambayda uma qulnaa waxaan ku niri lilmalaaikata malaaigta usjudu sujuuda markii nala abuuro nala suureeyey kadib inay sujuuda la amray malaaigta saasay u egta macnahaasuu kaa daweyna ilaa isagaa ku yidhi weligeed waxaa xukunka ku dambeeya macduufka macduuf caleyhigana ku horeeya wuxuu marka ka yaabay inaad u aragto annaga abuuristeenu inay horreyday ilaa khalaqnaakum kum khalaqnaabaa horeyda oo ah macduuf uma sawarnaakum a lagu cadf uma qulnaa lilmalaaikati ayaa macduuf qulnaadaasaa macduuf a lilmalaaikati macduuf caleyhina waxaa khalaqnaakum uma sawarnaakum marka abuuristeenna iyo suuraynteennu inay horreeyday oo amarka malaa'igta laamray inay aadam u sujuudaan ay dambeyday saas inaad ufahantuu diiday faqiila waxaa lagu leeyahay yuu ku yidhi marka faqiila waxaa laleeyahay ataqdiiru taqdiirtu waxay tahay khalaqnaa abaakum aabbihiinaan abuurnay aadam thumma sawarnaa abaakum kadibna aabbihiinaan suurayn marka hore dhoobaa laga abuuray suurad looma yeelin kadibaa la suureeyo suuradii banu aadan loogu talagalay loo yeelo lixdan dhudhun isagoo ah la abuuray nabi aadan sida xadii saxiixa ku sugan lixdan dhudhun u jeeda markii la abuuray marka uma qulnaa lilmalaaikati isjuduu marka waa saas ah, sidii loo soo gaabaayo waa naga halkaan marayna dhowr dhudhun anagi dhamaan mhm. si dib loogu soo gaabaayo ilaa lixdan u ah aabaheen marka waxaa la leeyahy waa inan abuurnay aabaheen wey qur-aankuna usluubkaasu aad ugu badan yahy oo waxa weeyaan in dadka aabayaalkood ayaga laga cabiro ah. sida khaasatan reer banu israiil o kale aaday ugu badantay reer banu israil ilahay markuu umana sheegaa waxaasan idin samayn waxaasan idin kuwii joogay waktiga nabiga aabayaalkood wey wax nimcadaas loo sameyey wixii marka nicam nicam ah oo aabbaha loo sameeyey adna waa lagu sameeyey marka mudaafa ka go-an labadaba faxudifa almudaaf mudaafa laga xadfa minhumaa labadaas macduufba oo labada macduuf caleyh khalaqnaa abaakum uma sawarnaa abaakum faxudifa lmudaafu mudaafa laga xadfa minhumaa min almacduufi calayhi labadaa macduuf caleyh minhumaa labada macduuf caleyh waa xataa xataa weeye lilgaayati xaalay u sugnaatay iyo watadriij in yar in yar xataa ayaa xurfulcadafkii ka mid a waxay faa-iideydee iyo tadriij haayada macnaheedu waxay tahay waxay tustaa shay ama liidnaan ah ama sharaf ah meeshii ugu dambeeyay inuu yahay macduuf ah, macduufu calayhigu meeshuu ku dhammaanayo inuu noqdo macduuf haaye inuu noqdo sharaf ama liidnaan waa inuu noqdo taas waa haayada tadriijkana waa in yar in yar ah, oo waxa ka horeeya Ah, in yar in yar u dhammaana ilaa meesha ugu dambaydo macduufkaa uu soo gaaro saddex shardiyay leedahay marka wax lagu cadfaa xataa saddexdaba muwasil dulaabkia lagu soo qaato saddex shardiyay leedahay yaha saddex shardiya le hmm, haye haye cabdiga waa inuu horta macduufku juz-un min almacduuf caleyhi waana inuu haaya lilmacduuf caleyhiya waana inuu ism daahiraya hay waana inuu ism daahiraya ma noqon karo damiir jumlo ma noqon karo ficil ma noqon karo ism daahira waa inuu yahy sidaas weeye waxataa xataa weye lilgaayati xaalay usugnaatay watatriija in yar in yar macna algaayati gaayada macnaheedu aakiru shay waa shayga aakirkiisa wa macna tadriiji tadriijka macnihiisana anna maa shayga qablaha horteeda xataada horteeda ku sugnaaday yanqadi wuxuu u gudmaa shay fa shay-an in yar in yar ilaa an yabluga ilaa uu gaaro ilal qaayati meesha ugu dambayda wa huwa gaayaduna alismu lmacduuf wa isimka macduufka macduuf caleyhigaa tartiib tartiib u dhammaana ilaa uu gaaro meesha ugu dambayda oo ah macduufka walida sidaas walidaalika sidaas darteeda wajaba waxaa waajibay an yakuuna inuu ahaado almacduufu shayga lagu cadfa bihaa xataada juz-an qayb juzkoo min almacduuf caleyh ka mida waa inuu juz macduuf caleyga ka mida yahay juz oo macduuf caleyga kamida inuu yahay aa waajiba ma banaana shay ajnabi ka inaad ku cadafto shay ajnabi kaa inaad ku cadaftaa kuma banaana juz macduuf caleyga ka mid inuu yahay shardi inuu isim daahira yahayna waa shardi inuu yahay haayadiina waa shardi waa saddexaa shardi waa saddexaa waa saddexaa shardi imaa taxqiiqan xaqiijin inuu u yahay juz xaqiiquba juz kamida u yahay wadalika mithaalkii ka qawlka waa inaad tirahdoo kale akaltu samakata malaydiyaan cuna xataa ra'sa maca almadxiya cuna fiiri marka ra'sigu waa juz ka mid ah samaga oo xaqiiquba uga mid yahay xagga liidnaanta ayuu haaye u yahay marka hilibka meesha u liid madax malay laga cun waa un lafo iyo wax dhan garayn marka meesha u lid xagga liidnaanta oh, xagga liidnaan marna xagga sharafta ugu noqona haayo maata annaasu xata alambiyaau dadkiyaa dhinteen waa dhamaadeen macal nabiyaalki waa dhinteen ah, sharafta meesha ugu dambey u yihi nabiyaalku o taqdiiran hadda ra-sigu waa juz ka mid eh, samaga xaqiiqu uga mid yahi o taqdiiran ama taqdiir ahaan u qeyb kamida u yihi macduufu calayhiga qeyb kamida w agga taqdiir ahaan ka qawli waa shaacirka qowlkiisii oo kale oo uu yidhi alqa saxiifata warqadii waa uu tuuray mid warqad sitay mid boqor ahoo dhaalima warqad u qoray isna wax ma akriyo markaasuu yidhi orod u tag caamilkayga baxrayn isagaa wax kuu dhiibaya xoogaa cadiyaa ku siinaya ilaa wuxuu ugu qoray markaad aragto madaxa ka go hmm. warqadiiu keen alla ii akriyo kaasaa waxaa la yidhi sidii loo waaa ku timid madaxaa laga jaro markuu ninkaasu ku yimaado cabi wa kadi cabi wax kadib alqa saxiifata warqadii wuu tuuray kee yukafifa inuu fududeeyo darteedu u tuuray raxlow alaabtiisa wuxuu u tuuray warqada alaabta iska fududeeya horta markaasuu si ataa warqadan oo kucuslaynay markaas ayadii tu lagu qabanasi alqaa wuu tuuray asaxiifata warqadii kee yukafifa inuu fududeeyo daraaddeed raxlow alaabtiisa wazaada jiscinkiina waa tuuray saadkii uu sitay sahaydii waa iska turay sahaydii xataa naclahu maca alkabti waa tuuray alqaaha waa tuuray xataa kabtius mada waa kucuslayna marka fiiri hadda zaadkii oo wuxuu ku cadfay nacli kabtu marka qayb ka mid a maahan zaadka ayado laakiin xagga taqdiir ahaanay u tahay sababto waa maxee culayskiisiyuu tuuray wey macalkabihi culayskii marka waa ka mid alaabtii ka mid ka mid facadafa wuu cadfay shaacirku naclahu bixataa uu ku cadfay walaysa nacladuna jus-an qayb maahan mimaakii jus-an qayb maahan juskoo mimaakii ka mid a qabla horteeda ku sugnaaday taxqiiqan xaqiijin uga mid ma ahan laakinahaa kabtii jus-an waa jus taqdiiran xagga taqdiir ahaan lianna macna alkalaami kalaamka macnihiisu wuxuu yahay alqaa waa tuuray maa yuhqiluhu wax alla wixii cuslaynaa xataa naclahu maa kabti waa tuuray la kabti waa ka mid wax uu sidee xataa carabiga saddexay ku timaadee jaaratun caaifatun wabtidaa-iya saddexdaasay ku timaadee jaaratun xaraf jaar ism daahiray jirtaa caaifa ism daahiray cadaftaa damiir macalfii karta eh, ibtidaa-iya jumlo ibtidaa-iya ka dhacda jumlo ibtidaa-iya naasiba miduma jirto mudaaric midda ku jirta naasibaadda iyadu ma ahayn an mudmiraho ka dambayda nasbiyada taasu jaaray aheed oo ficilka ka dambeeya anta waatan lagu nasbiye antaas masterka laga dhalaaliy iyo ficilka ay jareed ah ee mid nasiibahu ma jirto tartiib ma faa-iideyn halkaan uga hadlay laa litartiibi tartiib xalaysan usugnaana wa xataa waylilqaayati watadriiji xalay usugnaatay laa litartiibi xalaysan usugnaa saasay iskugu cadfanya laa litartiibi xalaysan usugnaa tartiib ma faa tartiib ma faa hmm, ma faa tartiib eh, tartiib ma faa-ide waxay faa waxa ka horeeya ilaa acaf ilaa acaf meesha ugu liita inuu gaaro amase ilaa ashraf ilaa ashraf meesha ugu sareyda uu gaaro intaasay faaideydo ee ma faa-iideydo waxa la yidhahdaa tartiib tartiib ma faa-iideydo bal waxaaba dhici kartaba in macduufku xukunka ku dam ku horeeyey macduufku inuu xukunka ku horeeyey oo macduufu caleyhigu xukunka ku dambeeyay oo cagsi ay cagsiba tahayba cagsu tartiib maata naasu dadkii waa dhinteen ama waxaa tira maata kullu aabba-i aabbayaalkay oo dhan waa dhigteen aniga xataa aadam xataa aadamaaba dhintay fiiri maata aabba-i aabbayaalkay aniga waa dhinteen ah. xataa aadamu macal aadamaa dhintay hadda fiiri aabbayaalka kale iyo aadam yaa ku horreeyey geerida aadamaa ku horreeyey ah. waa cagsi sooma jeedin cagsu tartiib soo maa saasay ku timaada ah, cagsu tartiib ayay ku timaada marna waxaa dhacda inay isku dhex jiraan maata naasu dadkiyaa dhinteen xata alambiya waa dhinteen ha nabiyaalka gabal waa ka hor dhinteen dadka gabal waa ka daba dhinteen qaar waa la dhinteen saasay iskula socdeen hmm. sidaas wey ayagoo wada socdaad leedahay jaaca alqawmu qowmkiyaa yimaadeen xataa khaalidun macal khaalid waaye marka tartiib ma faa'iideydo zacama bacdun gobolkooda waxay ku andacoodeen ana xataa xataa tufiidunay faa-ideydo atartiiba tartiib kamaa tufiidu tartiibkay siday u faa-ideydo humma iyo walfaa-u walaysa shaaniguna kadalika saas maaha arrinku saas maaha jaarullaahi zamaqshari weeye ninkan ku amdacooday tartiibbay faa-ideydaa jaarullahi zamaqshari waa kan iniin tilmaamay maxamed muxidiin cabdilxamiid walaysa arrinku kadalika sidaas ma aha wa inamaa wax kalimaani hiya xataadu limutlaqi ljanci jancin la waxay keliya tustaa macduufka iyo macduuf caleyga xukunkaas inay laba ku wada jiraan xukunkaas inay ku wada jiraan macduufka iyo macduuf caleyga intaasay tustaa kal waa wowdii xaal ay la mid tahay sida wowdii oo kale wey waxaaba dhici kartaba xukunka in macduufka ku horeeyay macduuf caleyguna uu dambeeyey ah, maata kullu aabba'i xataa aadamu fiili aadam aadamay soo ma aadama dambeeyey asagaa horreeyey asagaa horreeyey aadama horreeyey aadama horreeyey marka waa nooca sidaasay noqon karta weeshadu waxaa u markhaati kaca lidalika ey licadami tartiib inaysan tartiib faa'idayn qowluhu nabiga qowlkiisa calayhi salaatu wasalaam oo uu nabigu yidhi kullu shayin shay dhammaantiis biqadaa'in xugun iyo waqadarin jaangoynu ahaa shay kastaaba ilaahay baa xugmiyo qadaray xataa alcajsu xataa wehsida iyo walkaysu firfirconaashada hadda cajsiga loolama jeedo kariwaagii loolama jeedo cadam lqutra loolama jeedo ee waxaa loola jeedaa tarku maa yajibu ficluh wataswiifu bihi wa taakhiiruhu can waqti shayga qofku hadhow aan samayn doona hadhow bal markaan samayn doona dhib ma leh inuu dib u dhigo kayskana waxaa loola jeedaa annashaadu walcaql shayga qofku inuu nashaad u leeyahy oo wax walba waktigooda uu ku sameeyo ah, iyo caqliga labadaasaa loola jeedaa kayska xata alcajsu cajisga oo ah wehsida oo qofku arrimaha dib iskaga dhigo iyo walkaysu firfircoonaashada iyo nashaadka wuu yidhi walaa tartiiba wax tartiiba ma ahaanin bayn alqadaai qadaha iyo walqadari qadarka wa inamaa wax kale maahan atartiibu tartiibku fii duhuuri lmaqdiyaati waxyaalaha ilaahay xukmiyey walmuqadaraati waxyaalaha la qadaray ilaah qadaray soo muuqashadooda kala tartiibsan qofkaan maruu dhalaa kanu maruu dhalaa musiibadan mar dhece wanaagaan maru imaana waxyaalahan horaa ilaahay u wada qadaray laakiin soo muuqashada midba maru soo muuqa alqada walqadar waa masaailka caqiidada kuwa ugu adag ay ka mid yihin alqada walqadar masaail caqiida waa masaailka ugu adag saas darteeda ilaa lix qowlaa ku jirta alqada walqadar ma isku mid a ah, mase labay kala yihin habaa ku jirta guud ahaan marka qowlka dhaha waa isku mid culamo badanna waa rajaxaan alqada walqadar hadii la yidhaha waa isku mid bimacna aliraada weeye kowniya bimacna iraada kowniya wey afar shayaana la yidhaha iraada kowniya alcilmu walkitaabatu walmashiiatu walkhalqu waa afartaas cilmun kitaabatu mawlaanaa mashiiatuhu wa khalquhu wahuwa iijaadun wa takwiinun oo beytkaasa lagu dabdi jira marka caqiidada la joogo afar shay wey cilmu shaygan ilaahay uu horay u ogaa ko kitaaba wax walbana loox maxfuudka ku qora wax walboo dhaca ilahi hore uu ogaa loox maxfuudkana waa ku qora sow laba maaha khalqi isagaa abuuray wax kastoo dhacaya adoonka iyo ficilkiisa iyo afcaasha alle kulli alle isagaa abuuray ah, waxyaalaha isagu mafcuulka samaynaya wey ah, waxyaalaha u ilahay isagu samayna adoonka iyo adoonku wuxuu samaynaya kulli isaga abuuray marka waa afar cilmun waa ogaalka wax walba hore wuu ogaa kitaabatu mawlaana inuu asagu qoray oo loxmaxfuudka ku qoray mashiiatu inuu doonay wax walba oo dhacay asaga iraadadiisa ku dhacaya waa inuu doonay wuxuusan doonin koonka kama dhici karaan mashiiatu wa khalquhu inuu asagu abuuray wax walba addoonka iyo afcaashiisa ilahay isaga abuuray wuxuu alla sameeyay isaga abuuray afartaasaa laysku yiraahdaa iraada kowniya ama alqada walqadar cilmu kitaabatu mawlaana mashiatu wa khalquhu wa huwa iijaadu wa takwiinu culummada gobol kala qaadeenaa jiraan oo waxay yidhaahdeen qadarka maa yasbiqu wuquucu maa yasbiqu wuquuca almuqadari qadarku maa yasbiqu wuquuca almuqadari shayga la qadaray waa waxa ka hormara qadarku waa kaas qadarku waa kaas alqadar maa yasbiqu wuquuca almuqadari shayga la qadaray waxa ka hormaraya la ydhaha qadar oo ah cilmigii kitaabadii iraadadii abuuristii taasa waxaa la yidhaahdaa waxaas hormaraya oo cilmigii kitaabadii mashiicadii taasa waxaa la yidhahdaa qadar kaasaa la yidhahdaa fa idaa waqaca almuqadaru shaygii la qadaray markuu dhaco saara qadaa-an waa la xugmiyo waa la dhameeyey wa fa idaa waqaca almuqadaru shaygii la qadaray markuu dhaco saara qadaa-an kaasu qadan noqona waa la dhameeyey wey marka culamada gobolna saasay u kala qaadeen aduu ta wax itifaaq maaha qaabka loo kala qaado wixii ashaacire iyo maaturidiyaana isagaa kuu sharxay sajaacigaad ka fiirsanay ashaacire iyo maaturidiyo iyo qadarka ayagu laftirkooda iyo waxay kala yihiin ah, waa kan ku le wlqadaru ah, macna alqadaai walqadar cinda alshaacirati walmaturidiya markaasuu kuu sharxa hmm, qarsan maayaan hadda waa aaminsan yihiin hmm, marka saasna ayaad iska leedahay warkaas ashaaciro iska ilaali kabaha akrin baab caqiida oysan ashaaciro ku lunsanayn oon layska ilaalin waxaa ka jira baabu saxaaba markay ka hadlaayaan saxaabada ashaacirada markay ka hadlayan nabad wey way nabadgeliyaan sida ahlu sunnaha uga hadlaan inta kale ee abwaabta caqiidada mid walba waxa ahlu sunnaha ku khilaafsan mhm. meel weel hadda uga soo dhexeen laakiin agarka baab aysan ku khilaafsanayn lama ah ama baabulqadar ha ahaado ama baab waxa weeyaan alasmaa wasifaat ha ahaado baabku raba haado baabku raba haado baab alla baabkii la tago alasmaa walaxkaam ha ahaado baabkii la tagaba ayuu wa khilafsayn ahlu sunna ilaa baabu saxaaba maahan baabu saxaaba sida ahlu sunnau ka qabaan ka qabano shaaciradu way nabadgeliyaan saxaabada ma taabtaan ayagu saas waxa weeyaan qowlka siyaasiga siyaasiyiinta waa kuweediya dadka waxaa loo qaybiyaa ahlu sunno iyo ashaaciro ahlu sunno iyo shiico ahlsun waa war shi waa warka idaacadaha ahlu sunno iyo shiico markaas ashaacirada iyo maturidiyadu ahlu sunniya lagugu dara maxaa saxaabadiay nabadgelinayaan waa un ka sokeyn shakina malayna ka sokeyn subxaan allahi ila cadliyaa la raba wax lagu shabooyo midna maaha ba shayaadiin kuwaana shayaadiin wey maradaa oo dawladdii majuusada ka dagaalamayo dawladdii majuusada dad caabudkaayo la riday ay ka dagaalamayan tii raba inay soo celiyaan markaas iyaguna ballan ku qaadeen maadaama muslimiintu ay rideen dowladoodii oo cumar ibnu khadaab burburshay inay iyaguna magaca muslim magaca islaamnimada ku burburiyaan iyagoo magac muslim sheegaan inay gowracaan islaamnimada oy meeshii majuusa ka baxday ka bixiyaan waa dad aan ayagu waxa weeyaan aan iska halmaamin dekanahooda marna dekanahooda ma halmaaman sida dadka muslimiinta oo kale lugtay u ruxayaan maalin maalmaha kamid inay cirib gooyaan laa ilaha illa allah maxamad sidii loo burburshay dowladdii majuusada nimanka iran ad arkaydan iyo ee raafidada waa nimankaas hmm. lugta uruxaya in dad caabudidii mar ay noolaato un ay noqotaba maalin ay noqotaba laa litartiibi tartiib uma sugnaaninuu yii hmm. soo akrina soo maha kaso waa dhamayn qaabkaas wa ow ow weeye liaxadi shay-ayni laba shay midkood xaal u sugnaaday awil ashyaai ama shayyaal badan midkood xaal u sugnaaday mufiidatan xaalay tay midii faa'iideynayda bacda dalabi dalabka ka gadaal adtakyiira khiyaar gelin awil ibaaxata ama banayn wa bacda alkhabari khabarka ka gadaal xaalay tay tii faa'iideynaysaa ashaka shaki awi tashkiika shaki gelin waa ow ow weeye ow liaxadi shay-ayni xaalay u sugnaatay laba shay midkood awil ashyaai ama shayaal badan midkood mufiidatan xaalay tahay mid faa-iideyneyda bacda dalabi dalab ka gadaal adtakyiira khiyaar gelin haddii dalab ka horeeyo dalabkaasna waa laba shay dalabkaas waa laba shay almru wataxdiidu bis eehamoodii sideedii dalabka her waa labadaas bis min ilaaqi lafdi alcaami wa iraadati alkhaas lafdi caamho dalab la yidhaha lagu ilaaqay khaasaana loola jeedaa waa amar iyo taxdiid oo kaliya xamxudiin cabdilxamiid aad ka heli doontaa isagoo tilmaama macnahaas labadaas oo kaliya wey labadaas oo kaliya wey dalabka laguu sheegay dalabka laguu sheegay waa labadaas awil ibaaxati wa bacda alkhabari khabarka ka gadaalna xaalay tahay mid faa'idaynaydaa awi tashkiika shakigelin takyiir iyo ibaaxa ahay waxa weeyaan ibaaxada macnaheedu waxay tahay ashyaada badan ama halka shay daad rabtana mid ka qaado daad rabtana isku dar takyiirka macnaheedu waxay tahay iskuma dari kartida mid un ka qaado shakiga iyo tashkiiga shakiga mutakalimkaa shakisan tashkiigana mutakalimku ma shakisana ee mukhaadabku raba shaki inuu ku rido intaasay kala yihin shaki iyo tashkiigna mihaaluhaa owda mihaalkeedii liaxadi shay-ayna xaalay u sugnaatay qowlu waa ilaahay qowlkiisa tacaala ilaa waa sarreeyaan qabarna weeye bacda alkhabaray dhacday tan marka laba shay mid faa-ideyne shakiyayna faa-ideyne marka ilaa bacda alkhabaray dhacday bacd dalab maahan labithnaa waa nagaanay ay yidhaahdeen ow a labithnaa waxaa nagaanay yowman maalin ow bacda yawmin ama maalin gabalkiisa waa laba shay midkood marka waa shaki labadan shay ay ku shakisan yihiin ayaga mutakalimiinta oo hadlaayaa shakisan ah, waa dadkii ka soo baxay ayagaa shakisan ee cidna shakisiin maayaan labadan shay ayna ku shakisan yihiin midda ay tahay arrinta waliaxaadiil ashyaai xaalay u sugnaatay wa mihaaluha liaxaadiil ashyaai xaal usugnaaday tanna waa iyadoo bacda dalab ah bacda dalab iyadoo ah. bacda dalab marka hadday tahay waxa ay faa'iideynayday waxay ahayd waa takhyiir iyo ibaaxa ayagoo marka liaxadil ashyaai u sugnaatay bacda dalabna ah taqyiirna faa'iidayneedaa leedahay saddexdaasay isla tahay bacda dalab way dhacda axadul ashyaana waata ee axadu shay-ayn maaha taqyiirayna faaidayna ibaaxa faa'iidayne isku tahay midaan waxaa muhiima marka dalabka laba mid noqon karaa inuu yahay malfuud iyo inuu yahay muqadar labadaba ayadan hadda dalab lagumaba dhawaaqin ah, fa kafaaratu icaamu casharati masaakiina min awsadi maa tucimuuna ahliikum o kiswatum ow taxriru raqaba dalab kuma jiro laakiin dalabka waa lasoo qadaraa macnaha sidaa oo waxa weeyaan falyafcal ayan shaa saddexdaas midku dano qofku ha sameey xukunka sharcigaa saasa falyafcal ayan shaa wey macnuhu marka dalabkiyaa lasoo qadaraya ila wuxuu ihi fa kafaaratuhu yemiinkii dhaartii kafaaradiisa idcaamu casharati masaakiina masaakiin toobana la quudintood weeye min awsadi maa shaykiisa dhexdhexeeyana laga quudiyo tudcimuuna aad quudidaan ahliikum ehliyaalkiina ow kiswatum ama la dharayntooda tobanka dhar loo galo ow taxriiru raqabatin ama addoon la xoreeyo waa saddex shay soo jeed waa ashyaa ashyaadaas markaa bacda dalabay dhacdaa leedahay bacda dalabin muqadarin ay falyafcal ayan shaaca midku doonaha sameeyo ashyaadaas marka ma kulmi karo uma banaana inuu kulmiyo qofkii dhaaru dhaartay dhaartiiu jebiyey uma banaana inuu yidhaahdo kafaarada dhaarta saddex shay oo laysku daraayaan ka dhiga ha saasaana kafaara ilaahayba kama dhigin alaleey waa taqyiiru sharcilah ma sharciga allo la bedelay hale ilaahay kama dhigin waa takyiir saddexda kala dooro saddexdoo laysku daray kafaara noqon meehe kala dooro saasaa la waana ashyaa eeshay-ayn maaha waana takyiir bacda dalbayna dhacdo walikownihaa owda usugnaashadeeda daraaddeeda leexadi shay-ayni ay u sugnaatay awil ashyaa imtanaca waxaa reebtoonaaday an yuqaala in la yidhaahdo sawaaun calaya waxa isku mid ii ah aqumta istaagtaye oo qacadta fadhiisataye ma banaana in la yidhaahdo sawaaun maxaa yeelay ayadoo axadu shay-ayni owda fad hal shay laba shay midkooday faaideyna laba shay midkood hal shay fiil sawaauna laba waa laga maarmaanba mid ma qaadan karto iyadu ah. walikowniha awda usugnaashadeeda darteeda looxadi shay-ayn ay u sugnaatay awil ashyaa'i imtanaca waxaa reebtoonaaday an yuqaala in la yidhaahdo sawaaun isku mid weeye calaya korkayga aqumta istaagtay am ow qacata fadhiisataye maxaa yeele lianna sawaan laabuda waa laga maarmaan fiiha sawaan mi shay-ayn liannaka adiga laa taqul ma dhigi kartid sawaaun calaya isku mid wey hada shay halkan shay halkan shay isku mida laba shay ha isku mid noqotee shay kale isku mid ahayd hmm. marka owduna laba shay midkooday faa'iideyna amase shayaal badan midkood walaaha owdi waxaa usugnaadeen arbacatu macaanin macaani afara macnayaaniya usugnaadeen labadaas macnoo bacda dalabi dalab ka gadaal ahaadeen dalabaa ka hormaraa haddii mar dalab ka hormaro laba macnay mid ku imaane wahumaa labada macnana adtakyiir waa khiyaargelin awil ibaaxatu banayn dalabka lagu sheegaana waa almru wataxdiidu labadaas bis wey ah, labadaas bis wey wahumaa labada macno bacda dalabay faa'ideeda adtakyiiru khiyaargelin weeye walibaaxatu banayn waxaad rabtaa khiyaargelintu waxay tahay labadooda iskuma darse kartide mid dooro wey labadooda iskuma darse kartide mid dooro wey takyiirku waa saas ibaaxadana waxay tahay haddaa rabtaan isku darsa haddaa mid dooro marka waa noocaas wa macnayaani laba macnaa u sugnaadeen bacda alkhabari khabar ka gadaal dii khabar ka hor marana laba macnay leedahay waama labada macno ashaku waa shaki iyo watashkiish wa tashkiiku shakigelin shaki mutakalimkaa shakisan tashkiigana mutakalimka asaga shaki kuma jira mukhaadabku shakigelin mukhaadabku shaki gelina fa mihaaluha awdii mihaalkeedii litakyiiri xaalay u sugnaatay darabaa ka horeeya tasawaj guurso hindan gabadha hinda la yidhaaho aw ukhta ama walaasheed guurso waa takyiir leedood iskuma dari kartida mid qaado wey hadda amaruu mihaaliyey ee taxdiidkuna waa la mid taxdiidkuna waa la mid taxdiidkuna waa la mid waa la mid mihaal kale mal halaa tasawajta hindan iska dhe halaa tatasawajta hindan war baa hinda guursad o uktaa isagoo le hal meesha keen halaa tatasawajta hindan labadaas wey walilibaaxati ibaaxa xaalu mihaalkii usugnaaday jaalisilxasana xasan lbasri la fariiso aw ibna siriina ama ibna siriin la fariiso na waxa weeyaan dalabaa hormaro waxaa ka daba maray alxasan aw ibnu siriin oo waa la iskula cato labadooda midkaa rabta iska la fadhiisa darabtana labadaba la fadhiiso waa ibaaxo maxaa l labadaba la fadhiisan kartaa mid kuma qasbani mid kuma qasbani walfarqu farqiga udhaxeeya bayna baynahumaa bayna atakyiiri walibaaxa walfarqu farqiga udhaxeeya baynahumaa bayna atakyiiri walibaaxa ana takyiira takyiirku ya wuxuu diidaya jawaasaljamci jamcin ina inay banaanaato in labada la ysku dari karo macduufkai macduuf caleyhi wlfarqu farqiga udhexeeya baynahumaa takyiirka iyo ibaaxada ana takyiira takyiirku yaabaa wuxuu diidaya jawaasaljamci jamcin inay banaanaato bayna maa shay la jamciya qablaha owda horteed ku sugnaaday iyo wamaa shayga bacda gadaalkeeda ku sugnaaday macduufkii macduuf caleyka in la jamciyo taasuu diida takyiirku walibaaxatu ibaaxadu laa ta'baahu jamcinta diidime ee haddaa rabtaan mida qaadaartan isku darse alaa tala miyaadan arkayn annahu shaniya laa yajuusu inuusan u banaanin lahu qofka an yajmaca inuu jamciyo bayna tasawuji hindin hinta guursashadeeda iyo wa ukhtiha walaasheed guursashadeeda walow laakiin waxaa u sugnaaday an yujaalisa alxasana xasan inuu la fadhiisto wabna siriin ibnu siriinna uu la fadhiista jamiican xalay dhan yihiin labada waa la fadhiisan karaa wa mithaaluhaa owdii mithaalkeeda lishaki xaalow u sugnaatay qowluka waa qowlkaaga jaa-a zaydun zaydaa yimid aad tidhaahdo o camrun camaraa yimid mutakalimka hadlaayaa shakisan asaga hadlaayaan garan mid yimid isagaa shakisan idaa waqtigiina aad tidhaahdo lam taclam aadan ogeyn aljaa-iya midka yimid minhum labadooda xaalu ka mid yahi adiga hadlaayaan mid yimid oqoon oo shakigu kugu jira wa mihaaluha awdi mihaalkeeda litashkiiki shakigelin xaalay u sugnaatay qowluka waa qowlkaaga oo aad tidhaahdo jaa-a zaydun zaydaa yimid ow camrun camaraa yimid adiga waa ogta ee qofka aada la hadlaydo ayaad rabtaa shakiga inaad ku riddo isagaad ka shakisiini inaysan u kala cadaan rabta arrintu hmm, isaga zayd iyo camar u kala duway waxaad rabtaa inuusan ogaanin marka uusan dareemin midka yimid kaasaad ka qasayda idaa waqtigiina aad ku qowsho hadalkaas kunta atay caaliman mid og biljaa-i midka yimid minhumaa labadooda xaalu ka yahay walaakinaka adiga abhamta waad qariday calalmukhaadabi midka aad la hadlaydaad ka qariday wa amhilatu daalika madkuurkaas mihaaladiisa min atanziiri qur-aanka xaggiisa xaalu ka ahaaday bacrabiyan mihaaline iyadoo qur-aana wa amhilatu daalika madkuurka mihaalkiisa min atanziili qur-aanka xaggiisa xaalu ka ahaaday miithaallo qur-aanka xaggiisa ka ahaaday qowlu waa ilahay qowlkiisa tacaala ilaah waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi fa kafaaratuhu yemiinkii kafaaradiisu idcaamu casharati masaakiina min awsadi maa tudcimuun ahliikum ow kiswatum ow taxriiru raqaba waa saddexdaas marka tan waa takhyiir waa awdiyo bacda dalab dhacday dalabkiina waa muqadar waana takyiir ma banaana inuu isku daro saddexda kafaaro fainahu shaniga laa yajuusu uma banaana lahu qofka kafaaro gudanaa aljamcu inuu isku daro bayna aljamiici saddexdaba calaa ictiqaadi caqiidayna uu iskula daro ana aljamiica dhammaan huwa alkafaaratu inay yihiin saddexda marka la isku daro inay kafaara gud yihiin waa caqiide uh, qaldan wey iyo wa qowlu ilaahay qowlkiisa ilaah uu yidhi tacaala ilaah waa sareeyaahe walaa calaa anfusikum laysa cala alacmaa xarajun walaa cala alacraji xarajun walaa cala almariidi xarajun walaa calaa anfusikum nafafyaalkiina korkooda wax dhiba ma ahaanin an ta'kuluu min an ta'kuluu inaad cuntaan min buyuutikum guryihiina aad ka cuntaan oo buyuuti aabaa'ikum ilaa aakhir alaaya intaas ow ku jirta waa axadulashyaa wey owdaanu marka waa mihaal lilibaaxa bacda dalb muqadar dalb muqadaraha ku jira falyafcal ayan shaaa wey intaas miduu rabuu samayn karaa waa ibaax maxaa yeelay qofkan ee guryihiisuu ka cuni karaa kan aabana waa ka cuni kara kan abtina ka cuni kara kan eedana waa ka cuni kara waa isku darsan kara hal midana waa ku gaabsan kara waa ibaaxa marka waa awdiyo ibaaxa faa'idaynayda dhacdayna bacda dalabin muqadarin awdiyo dhacday bacda iyo wa qowl ilaahi qowlkiisa tacaala ilaa waa sareeyaahe ilaah uu yidhi labithnaa yowman aw bada yowmin waa awdiyo bacda khabar dhacday oo faa'iideynayda shaki oo mutakalimka hadlaayaaba shakinsanba labithnaa yowman anagaan aw bacda yowmin iyo wa qowl ilaahi qowlkiisa tacaala ilaa waa sare ilaah uu yidhi wa inaa anaga dheh nabiga suban waxaad tidhahdaa gaalada wa inaa anaga ow iyaakum ama idinka alla calaa hudan hanuun korkiis ku sugan ow fii dalaalin ama baadi ku sugan dalaalkoo mubiinin cad tanuna waa owdiyo bacda khabar dhacday wa inaa ow iyaakum lacalaa hudan ah, bacda khabaray dhacday waxa weeyaan tashkiik ayna faa'iideynaysa nabiga sala allahu calay wasalam ma shakisana mu'miniintu ma shakisana laakiin ayagaa la rabaa in xoogaa la tashkiik la geliyo oo la yidhaahdo war annagii idinku waa haddaan iskhilaafsannahay kullayba ma wada toosnin mana wada qaldin ee ima idinkaa qaldan ama annaga maxaa loo yidhahdo idinkaa dalaal ku sugan annagaana xaqi ku sugan maya waxaa la rabaa xooga in la sabaansamo o lasoo jiido oo la yidhaha war iska baara masalada ah. marka fiiri marka laleeya wa inaa o iyakum lacalaa hudan waxaa laga rabaa in ayaga xoogaa lasoo samaansado ay fakeraan oo faker lagu beero oo la yidhaha war annaga iyo idinka qolaa luusan annaga iyo idinka qolaa lunsan qolaa lunsan ee fakera intaas in la yidhahdaa la rabaa hadii la yidhahda dalaal idinkaa ku sugan xaqa annaga ku sugan waxa wey idinka dalaalkay ku sugan annaga kusugan intaas inay yidhahdaan dhacdo intaas inay yidhaahdaan ayaa dhacdo wey wa am am wey lidalabi tacyiini cayinid la dalbideed xaalay usugnaatay bacda hamsatin hamse ka gadaal xaalay haatay hamsadoo daakilatin gashay calaa axad lmustawiyeyni laba silsinan mid ka mid ah wa am am lidalabi tacyiini xaalay usugnaatay amt dalabu tacyiin bacda hamsatin hamse ka gadaal xaalay ahaatay hamsadoo daakhilatin gashay calaa axadilmustawiyeyni laba sinsinan midkood oo ku sinsiman fi lxukmi fii danni lmutakalim laba xukunka ku sinsiman ah calaa axadi lmustawiyeyni fi lxukmi fii danni lmutakalim laba xubunka ku sinsiman dhanniga mutakalim mutakalimku suu isleeyi ay midkood geleen adiga waxaa kuu sinsiman waxaa kuu sinsiman inuu camar yimid oo uu qofkan la joogo iyo inuu zayd la joogo labada in mid la joogo waad hubtaa laakiin labadooda midkuu yahay waa kuu siman yihin markuu kala sokeeyaan Ah, inuu zayd la joogo qofkan muqaadabka iyo inuu camar la joogo adiga waa kuusiinsaman yihin xukunkaas oo ah zayd agtiisa inay muqaadabka agtiisa ku sugan yihiin xukunka ah xukunkaas waa kuugu siman yihin zayd iyo camar marka hamsaad gelinay labada kuu sinsimanaad mid hamse gelinay midna am ayaad gelinay shayga aad hubtana dhexdaad ka geleen ah, dhexdaad ka geleen zayd iyo camar labadaasaa aad ku shaqaysantao kuu sinsima midna oog waxa weeyaan midna hamse gelin midna am gelin shayga aada rubtaa waa maxeen waa inay ku sugan yihiin mukhaadabka agtiisa dhexda ka gelin azaydun cindaka am camrun dhima ah, azaydun cindaka cindiyada waa hubtaa dhexda geli marka ah, zayd iyo camarna waa kuugu sinsamayhin xukunkaas adiga azaydun cindaka agtaada mazaydaa ku sugan am camrun mase camaraa ku sugan ah. zayd iyo camar xukunka adiga waa kugu samay kuguma kala sokeeyaan waxaa dalbe in laguu cayino midka meesha ku sugan saas darteeda laa jawaab ma ahan nacamna jawaab ma ahan waxaa jawaaba tacyiin inuu yidhaahdo zaydun ama uu yidhaahdo camr saasaa jawaaba am am weye lialabi tacyiini cayni dalbiday xaal usugnaatay waxaa rabtaa in lagu cayino zaydun cindaka am camrun in lagu cayinaad rabtaa labadooda midka agtooda ku sugan waxaad ku dalbaydaa amtaas cayinid bacda hamsatin hamse ka gadaal xalay ahaatay hamsadoo daakilatin galayda calaa axadilmustawiyeyni laba sinsinan midkood korkiisa oo ku siman fi lxukmi fii danni lmutakalim taqulu waxaa leedahay azaydun zayd miyaa cindaka agtaada ku sugan am camrun mase camara ku sugan ilaa waqtigaad leedahay kunta aad tahay qaadican mid gooyna biana axadahuma midkood cindahu agtiisa inuu ku sugan yahy labadooda midkood inuu agtiisa ku sugan yahy waa qaci lagaama shaki geli karo midaas lagaama shaki geli karo walaakinaka adiga shakagta waxaad ku shakiday fii cayni kaas daatadiisa walihaada saas darteeda yakuunuljawaab wuxuu noqonaa bitacyiin in lagu cayino oo la yidhahdo zaydun ama lagu yidhahdo camrun laa binaca ma noqon karo walaa dillaana ma noqon karo hadda haddaad qof aad tidhaahdo war ma zaydaa kula jooga mase camar oo ku yidhaha haa kuu jawaabo waxba kuma faaideen waxaa waqti war zayd miyaa kula jooga mase camar kaasuu ku yidhi maya jawaabba maaha jawaab ma noqon karo jawaab ma noqon karo wa tusamaa am amtaas waxaa lagu magacaabaa amto haadihi tan ah mucaadila mucaadila la hamsada la sineed aa la idhahdaa hamsaday la sinanta xagga istifhaam weydiinta ay kula sinanta maxaa loogu baxshay mucaadila liannaha amtan caadalat ilhamsata hamsadiyay waxay kula sinaatay filistifhaami fahamsiin dalbid bihaa hamsada lagu fahamsiin dalbo waxaa la yiqiinay hamsada in lagu fahamsiin dalbo qofka la yidhaha war ii sheeg shayga oo wax lagu weydiiyo ayaduna kula simanta waa kula simanta waa lamid ala tara miyaadan arkayn inay la sinan tahay annaka adiga adkalta waxaad geliday alhamsata hamsadii calaa axadil ismayni labadii isim mid ka mid a alladayni labadii isimoo istawal xukmu xukunka uu sinaaday fii danika adiga malahaaga labadii mid kamida mid a hamsadiyaad geliday binisbati marka loo fiiriyo xukunka ilayhima labadooda uu kuu simanyay binisbati marka loo fiiriyo ilayhima labadooda aa xukunkuu simanyay wa adkalta waxaad geliday amna cala alaakari kii kale wa wasata dhexda waxaad ka geliday wa wasata waxaad dhexdhexayday baynahumaa labadii isim maa shay laa tashuku fiih aadan ku shakayn oo cindiyad ah shay aadan ku shakayn oo agtiisa inay jooga kaasaad geliday wahuwa kaadaan ku sheekayn qowlku waa qowlkaaga aad tiri cindaka agtaada in labadooda mid agtiisa joogo waadwaad hubtaa waad hubtaa wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa hiya amtan ayda noqoshee mutasilana waa la yidhaha ah, oo munqadica iyo mutasila kala jiraan am mutasila aa la yidhahdaa midaan maxaa loogu magacaabay mutasilana lianna maa shay qablaa horteeda ku sugnaaday iyo wamaa shayga bacdaa gadaalkeeda ku sugnaaday laa yustaqnaa laguma deeqtoo deeqtoonaa karo biaxadihimaa midkood canil aakhari kan kale loogama deeqtoonaa karo ma looga deeqtoonaa karo raddi ridin xaalo ay usugnaaday sugnaaday raddi ridin xaalay usugnaatay sugnaatay canil khaday gafka laga ridiyo filxukmi lagu gafo laa wey bacda iijaabin iijaabka gadaal xaalay ahaatay weliraddi ridin xaalay u usugnaatay canilkhadayi gefka laga ridiyo qofka fi lxukmi uu ku gefay laa wey bacda iijaabin xaalay ahaatay laadaanu bacda iijaabay dhacday waa bacda khabarin muhbatin aw alabin muhbatin labadaasay dhacday bacda iijaab waa bacda ihbaat bacda khabarin muhbatin waa dhacday khabar muhbada waxaad leedahay jaa zaydunaa yimid so khabar muhbada maaha laa camrun camar ma imaan camar ma imaan fiiri abar mubad kadaalkiisa dhece jaa zaydunaa yimid saw khabar mubada maaha laa camrun camar ma imaan o dalabin mubatin ama dalab mubada gadaalkiisa dhece dalab mubada dalab asna mubada idrib zaydan zayd garaac waa dalab waana la suga laa camran camar ha garaaci mhm. idrib zaydan zayd garaac laa camran marka bacda ijaabin waa bacda ibaat bacda khabarin muhbatin yaa zaydun lacamrun waxaa loo sugayo xukunkana waa macduuf alayhi waxay kaloo tira dhacdaa bacda dalabin muhbatin dalabkaas waxaa lagu sugaana waa macduuf alayhi waa laga canfina macduufka idrib zaydan laa camra walaakin laakin weeye iyo wabal bacda nafyin xaalay ahaadeen o nahyin nafyi keliya maahane bacda nafyin ow nahyi inay dhacaan bacda nafyin ow nahyi laakiin bacda nafyin ow nahyin labadaba waa dhacda laakiin bacda nafyin ow nahyin labadaba waa dhacda labadaba waa dhacda waxaa leedahay nafyigii maa jaa zaydun zayd ma imaanin laakin camrun aa yimid iri maa jaa zaydun zayd ma imaanin ma laakin camrunaa yimid bacda nahyina waa dhacdaa waa dhacdaa laa tadrib camran camar ha garaacin ha waxaa tira laa tadrib zaydan zayd ha garaacin laa tadrib zaydan zayd ha garaacin laakin camran camar garac aha laa tadrib zaydan zayd ha garaacin laa amra laakin camran laakin camran camar garaac marka bacda nafyi وبعد bacda nahyi labadaba waa dhacdaa laakintu labada waa dhacdaa bal waa ay dhacdaa bacda nafyin wa bacda nahyin labadaba labadaba waa ay dhacdaa tanayna lamidta ah. labadaba waa dhacdaa bacda nafyi maa jaa zaydun zayd ma imaan bal camrunaa yimid ah. bacda nahyina waa dhacdaa laa tadrib zaydan zayd ha garaacin bal camran camar waa dhacdaa waa ay dhacdaa laakiin macno dheeraad oo kale ay leedahay oo soo socda oo waa maxay bacda iijaabna waa dhacda bacda iijaabna waxaa loola jeedaa bacda khabarin muhbatin oo dalabin muhbatin iyadana waa dhici waa dhici waa dhici sida laadi oo kale walisarfil waa kana fiir macnaheedu markaa macnahanay faaideyna marka markay dhacdo bacda iijaabin oo ah bacda khabarin muhbatin o dalabin muhbatin walisarfi lxukmi xukunka laleexintiisa xaalay u sugnaatay ilaa maa shay loo leexiya bacdaa gadaalkeeda ku sugnaaday bal weeye bacda iijaabin xaalay ahaatay bacda aliijaab markay dhacdo waxay faa'iidaydaa sarfu lxukm ilaa maa bacdaha wixii ka horreeyey wax laga aamusoo kalaa laga dhiga xukunkana waxa loo leexinaa waxa ka dambeeya hmm, walisarfi lxukm xukunka la leexintiisa xaalay usugnaatay ilaa maa shay loo leexiya bacdaa gadaalkeeda ku sugnaaday bal weeye bacda iijaabin iijaab ka gadaal xaalay ahaatay tusaale waxaad leedahay waxaa leedahay jaa zaydun zaydaa yimid sow khabar mufrada maaha jaa zaydun laa markaas waxaa leedahay bal camrun camaraa yimid hadalkoosu wuxuu noqonaa zayd adoon ka hadlin oo kale ee camar inuu yimid kaliya sheegay jaa zaydun aa yimid markaa saas tidhaahdo maji-i zayd aad soo leexine markaasaad camar usoo leexine halkaasaa usoo sarfine zaydna waxaad ka waxaa leedahay laad eh, waxaa leedahay idrib zaydan zayd garaac idrib zaydan waa dalab musbada idrib zaydan markaasaas tidhaad leeda balcan garaacidii oo zayd la amraayey waa soo leexinay camaraad usoo leexinay zaydna kalmaskuutaan wax laga aamso kalaad ka dhigay wax laga aamusoo kalaad ka dhigay sharac xaasilu haada lmawdici mawdican xaasilkiisa ana bayna laa laa iyo walaakin iyo wabal saddexdan waa nagii xurufu cadafka laba u qaybinay lix macduufka iyo macduuf caleyhigay wadaajiyaan xukunka saddexna ma wadaajiyaan saddexdii aan wadaajayn wa oo macduufka macduuf caleyhga xukunka isku khilaafayeen saddexdan xaasilu hada lmawdici mawdican xaasilkiisa ana bayna laa iyo walaakin iyo wabal ishtiraakan wadaagsiga ka dhexeeya waftiraaaqan kala tegidna waa ka dhexeeya waxna waa wadaagsadaan waxna waa ku kala tagaan fa ama ishtiraakuhaa wadaagsigooda fa min wejeyni laba dhinac uu ka ahaado axadumaa midkood annahaa xuruuftanu caadifatun waa midu xadafta saddexdooda waxbay cadfaan taas waa ka dhaxayda wathaani kan labeeya annahaa halaatadu tufiidu waxay faa-idaydaa raddal saamici qofka saamica celintiisa canilkhaday gefka laga celiyo filxukmi uu ku gefay ilaa sawaabina loo celiyo Ah. xukunka gef uu ku gafay in laga celiyo sawaabkana loo celiyo taasuna waa ka dhexayda kulligood waa macno ka dhexeeya waama wa ftiraaquhaa kala tegiddeeda dheh marka waxa ay ku kala tegaydo wa ftiraaquhaa kala tegiddeeda waxyaalaha ay ku kala tegaydo fa min wejhayni laba wej ayuu ka ahaada ayda noqoshee laba dhinacay ku kala tegay axadumaa midkood alaa tafcal ana laadhe ana laa takuunu waxay u sugnaatay liqasri lqalbi gedin in lagu gaabiyo wa qasri lifraad iyo ifraad keliyeelid lagu gaabiyo qurana halkaa inu ku sheego waxa la yidhaha qasrulqalbi qasrulifraad iyo qasru tacyiinna waa jiraan saddexda inuu dhamaystira ahayd saddex qasriyaa jira ah, qasrulqalbi iyo qasrulifraad iyo qasru tacyiin wax yar marka hadaan dul istaagno laba saddexda qasri qofka aada la hadlaydo ayaa wuxuu aaminsanaa shay xubunkan hebel inuu usugnaaday markaasaad waxaad rabtaa waa ku gebsanya inta ka celido hebel kale keligiis inuu usugnaado inaad sheegto isagu wuxuu aaminsanaa in zayd yimid waxaad rabtaa inaad u sheegto inay zayd imaane camar kaliyuu yimid ir arrintii uu aaminsanaa sow qalbi maha sow laguma dabagedin qasruqalbi waa intaas ah. waxaa leedahay jaaa zaydunaa yimid laa camrun camar ma iman maala saw wuxuu aaminsanaa camaraa yimid ah, camaraa yimid uu aaminsanaa saasuu ku qanacsana waa ku dabagedine intaasaadna ku gaabse ha imaatinkana zaydaad ku gaabine waa xasri ah. waxaa leedahay jaaa zaydunaa yimid laa camrun camar ma imaan taas waxaa la ihahdaa qasrulqalbi marka hore wuxuu aaminsanaa in uu yimid waxa weeyaan camar markaasaad qalbiyaad ku gaabsid qasru waxa weyaan qasru taci waxaa jira qasrulifraad labadood inay yimaadeen aaminsana labadood inay yimaadeen aaminsana midaad ku gaabina marka ay jaa zaydunaa yimid laa camrun camar ma imaan taasuna waa qasrulifraad keliyelida lagu geliy qasru tacyiin labadooda mid inuu yimid waa ogaa lakin waa kala gara la-ah kaasa leeda jaaa zaydunaa yimid laa camrun camar ma imaan oo u cayin saddexdaas qasriya jira qasru lqalbi qasru lifraad wa qasru tacyiin aad maxamed xudiina ina kugu faahfaahinaya laakiin ibnu hishaamka laftigiisa mithaalka uu keeno aad uga cadiy axadumaa midkood ana laa takuunu waxay usugnaataa liqasri lqalbi iyo wa qasri lifraad wa balbal iyo wa laakina labadoodan fiiri labadoodana waxay u sugnaadaan ah, wa balbal iyo wa laakin laakinna inamaa yakuunaani waxay u sugnaadaan liqasri qalbi faqad ayagu qasrulifraad ma faa'iideeyaan qasrulqalbi keliyahay faa'ideeyaan qofka sidii uu aaminsanaa cagsigeed lagu gaabina xukunka ah, cagsigeed a lagu gaabina qasrulqalbi wey taqul waxaa leedahay jaani zayduna ii yimid laa camrun camar iima raddan xaalo aad tahay midkii ridinayaad leedahay calaa man qof ictiqada aaminay ana camran camar jaa inuu yimid duuna zaydin zayd ka soka qofkan wuxuu aaminsanaa in camar yimid adigana xaad ku gaabida xukunkii zayd inuu yimid waa qasrulqalbi owl amahase annahumaa labadoodu jaa-aaka inay ku yimaadaan macan xaalay wada jireen labadoodu inay ku yimaadeen oo ku qanacsana markaasaa tihi jaa zaydun ayad la camar tanna waxaa laydhaha qasrulifraad Ah, waxaad ku gaabinay xukunkii kala yeelid soo ma qasru tacyiinkiiusan kuu sheegin san maxamed xidiina kuu ah, labadooda xukunka midna kuma labadooda in xukunka ku jiraan wuu dareem lakin midka ku jira ma ogeyn ah. wa taqulu waxaad leedahay tanafiri qasru qalbigiina maa jaaanii zaydun zayd ima imaanin laakin amruna iyim maa jaaanii zaydun qofkaan wuxuu aaminsanaa in camar yimid oon zayd imaan saasuu aaminsanaa markaasaad leedahay may ma jaani zaydun zayd ima imaan laakin camrun ay ha qasrulqalbi wey sidii u aaminsanaa cagsigeedu waa ku dabagedina o amase bal camraad leedahay ma jaani zaydun bal camr raddan xaalaad radinaydo calaa man qof ictiqada caqiiday alcagsi dabagedis wuxuu aaminsanaa wuxuu aaminsanaa in camar yimid in camar yimid u aminsana zaydna usanba imaanba saasuu aaminsanaa wani wejka labaado isku khilaafsan yihiin ana la inamaa yucdafu bihaa waa lagu cadfaa bacd aisbaat ma ujeeda isbaat ka gadan iijaabka waa kaasa bacda isbaati bacda khabarin muhbatin oo dalabin muhbatin aa lagu cadfaa wa bal bal yucdafu bihaa waa lagu cadfaa bacda nafyi waa nahyi dhe wa bal bal iyada ugu kala qaada markaan bal iyo laakin unta hal mar isla sheego uu gaah u keena waa soo wadaa waxa weeyaan basha iyadoo gaara ilaa iyada waxaan afarta waa ku imaanay bacda nafyi wanahyi wa bacda dalabin mubatin wa khabarin mubatin inta waa ku imaanay bashu markaasuu ku yidhi wa bal bal yucdafu bihaa bal waxbaa lagu cadfaa bacda nafyi wanahyi horta isku dar ha kala reebin walaakin laakin inamaa wax kale ma ahan yucdafu bihaa laakiin waxaa lagu cadfaa bacda nafyi wanahyina waa la midi wa yakunu macnaaha macnaheedu wuxuu noqonaa kamaa dakarnaa saan soo sheegnay oo qasrulqalbiyu noqona wyucdafu bidalwa lagu cadfa bacda ibaatin iyada baatana bacda khabarin muhbatin wa dalarin muhbatin waa lagu cadfaa bal wa macnaha macnaheedu wuxuu noqonaa xiina idin xiina id cudifa bacda alibaat bacda alibaat haddii bal wax lagu cadfo wa macnaha macnaheedu xiina idin xaaladaas wuxuu ahaanaa ihbaatu lxukmi xukunka in loo sugo limaa shayga bacdaha gadaalkeeda ku sugana macduufka iyo wa sarfu xukunka in laga soo leexiyo camaa shayga qablaha horteeda kusugan macduuf calayhiga waa laga soo leexina iyo wa tasyiruhu tasyiiru maa qablaha iyo wa tasyiiruhu tasyiiru maa qablaha waxa ka horeeya in laga dhigo kalmaskuuti canhu shay laga aamuso oo kale kalmaskuuti canhu shay laga aamusay oo kale maskuut dhehe min qibali anahu laa yuxkamu calayhi shay waxbaba lagu xukmima min qibali anahu asaga laa yuxkamu caleyh shay waxbaba lagu xukmimo wadalika mithaalkii ka qawlika wa qowlkaagao kale jaaanii zaydun aini waa jumla muhbata sooma jeedin haye xukunkii maji ahaa oo zayd leexi bal camrunaa yimid dhe zaydna wax laga aamusay ka dhig waqad tadamana wuxuu koobsada sagaalkii xarafuu dhameeyey wuxuu kaaga cudur daarana imaa aawe hatii ajrubi ku dari jiray wuxuu ku yidhi waqad tadamana wuu koobsaday sukuuti aniga aamuskayga can in an in imaa aan ka aamusay aamusidaas wuxuu koobsaday annahaa imaa hayru caadifatin inaysan xarfucadaf ahayn ah, xarfucadaf ma aha wa huwa inaysan xarfucadaf ahayn wa huwa ay kownuhaa hayra caadifa inaysan xarfucadaf ahayn alxaqu waa xaq Ah, wahuwa ay kownuhaa hayra caaif inaysan caaifo ahayn alxaq waa xaq wa bihi qowlkaas qaala alfarisiyu abu cali alfarisiyaa yidhi wa qaala aljurjaaniyu jurjaani wuxuu yidhi bidami ljiin wa qaala aljurjaaniyu jurjaani wuxuu yidhi cadduhaa imaa lagutarin lagu tirinteeda fii xuruufilcadfi lagu tiriyo sahwn ظaahiru waa sahwi iska muuqda in xurufulcadaf lagu daro wallahu subxana wa tacala aclam sal allahu waslama wbaark ala nabiyina mxamed